isagaan ku siiyey xana asluhu xanana xudifat اxarakatu min anuun اuulى labada nuun midda horeyda xarakadii laga tuuray liطalab اidgaam xana u noqday mudaaric maxaan leenahay yaxinu asluhu yaxninu yaxninu isagoo ah a labada nuun midda horeyda xarakadii laga naqli yaxinu marka qaacidadii ku dhacday markii xarakadii laga qaday nuunka hore aan idhi marka qaacidadii marsi ida اجtamac xarfaani mutajaanisani bacda fail kelimati udqima axaduhuma fi اlaakhari bishardi sukuun اlawali wataxaruki الثaani yaxinu saasaa la yidhi anna waa haaray ama waa taahay yainu aa la leeyahy asluhu yaninu waaye intaas waa inaan fahno beydkan muxuu ka hadla waana in ku filan qofka laakiin xoogaa sharaxaad halkaas marka culummadu marayaan waxay yidhaahdaan halkaas intaas waa fahamsiin beydka alcilmu matnun wa ta'wiilu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 marka la joogo afaraa loo qaybiya waana midda ugu faa'iidada badan oodan ka maarmin afaraa loo qaybiya afartan daaci daaciga ugu horeeya muxuu ahaa dal waawi awlyaa faaan soo maahan afaraa loo qaybiya afartu waa sidaan maa lahu shardu washaad maa laysa lahu shardu walaa shaad maa lahu shardu walaa shaad maa lahu shaadu walaa shard baydkan meeqaa loo qaybiyaa afara loo qaybiya markaan ka hadlayno min xayثu shardu washaad o maa lahu shardu washaadu o maa laysa lahu shardun walaa shaadun maa lahu shardun walaa shaada maa lahu shaadun walaa sharda beydkan afartaasaa loo qaybiya marka laga hadlaa min xayثu shardu wa shaad maa lahu shardun wa shaadun waa facala muctalulfaa bilwaaw lahu shardun wa shaad shardigay leeda shaadna waa leeda shardigeedu waxay tahay allaa yakuuna facala allaa yakuuna facala xalqiya laam waa inuusan laamta xarfu xalqi ka gelin facala facala oo muctalulfaa bilwaaw ah markuu yafcilu ku imaanaa bishardi allaa yakuuna laamuhu xarfan min xuruufi alqi lixdii xarfulxalqi mid ka mida waa inaysan noqon laamta waa laamta mahan caynta ogow laamta anlaa yakuna laamuhu xarفa min xruف الxalqi asit waa inaysan noqon waay oo hamsadii xadii iyo hamsadii caynkii iyo iyo xadii aynkii iyo khadii lixdaas waa inuusan noqon haddii uu noqdo facala muctalulfa bilwaaw xalqiya laam hadduu noqdo yafcalu ku imaana yafcalu uu ku imaana waxaa leedaha wadaca yadacu wowda waa laxadfa yadacu waxaa leedaha wadaca yadacu aad leedahay yafcalu alagu keena sababtu maxay ta sababtu waxay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 soo ma jeedid ama waxaan ku idhi musajilka oo duruusta lagu duubo oo maaragtay qaabka kada kada kada musajilkaa soo gad hadaad meelahaas tagto ha markaasaan waa nuucaas aan ku idhi marka waa nuucaas waa miaal ha miaalkii weeye musajil ii soo gad musajilna xuu ahaa mumaelkii marka min xayثu اlmumael wاlmiaal jamaaludiin waxaa la yidhi marka la fiiriyo min xayu mumathal wاlmithaal waa afar waxaa la yidhi maa dakara fiihi almumahala wاlmithaal wax uu labadiiba sheegay mumahalkiina waa sheegay mithaalkiina waa sheegay maa lam yadkur fiihi almumahala wala اlmithaal wax uusan mumathal iyo mithaal midna sheegin maa dakara fiihi almumahala walam yadkur اlmithaal wax uu mumahalkii sheegay mithaalna uusan sheegin maa dakara fiihi اlmithaala walam yadkur almumathal wax uu mithaalkii sheegay mumahalna uusan sheegin afartaas wey min xayu almumahalu wاlmithaal meeqaa loo qaybiyey afar wax uu sheegay mumahalkii iyo mithaalkiiba wax uusan labadii midna sheegin wax uu mumahalkii sheego uusan mithaal sheegin wax uu miaal sheegay mumalna uusan sheegin ma la fahme beytka fiiriya marka tan waxba inin dhibi mayd haddaad beytka beytka aad ka dhex arkeeba ma dakara fiihi almumaala wاlmihaala waa mudaacafka laazimka wuxuu ku yidhi kadaa almudaacafu laaziman intaas waa mumalkii mihaalkiina kaxanadala waa kan marka mumalkiina waa kuu sheego kada almudaacafu laazima wey mihaalkiina waa kuu sheeg o wuxuusan mumal iyo mihaal kuu sheegin waa facala muctalulfaa bilyaa maba kuu sheegin sow ma jeedid dal waawi faanuu iska yidhi ma dhihin awilyaa ma usan dhihin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 الnadmi wa imaa lidalaalati اliini calى اliin saddexdaas arrimood uu mid uga tegaal halkaas marka waxaan maraynaa fiiri waxuusan mumaelkiina sheegin miaalna sheegin maa dakara fiihi almumahala walam yadkur اlmihaala waxa weeyaan waa facala muctalulfaa bilwaaw iyo facala muctalulcayn bilyaa labadaas mumaelkii waa kuu sheegay dalwaawi faaan awilyaa caynan mumael waa sheg lakin miaal kuma siin maa dakara fiihi اmihaal walam yadkur اlmumahl wixii la miaalila wuxuusan sheegin waa facala muctalulaam bilyaa ka ataa miaalkii ku siiyey kuma dhihin dal yaai laaman kuma dhihin anaa kuugu soo qadaray meesha soo maaha miaalka kaliyuu sheegay afartii ma haydaan min xayثu اlmumahalu wاlmihaal maa dakara fiihi almumahala wاlmihaal waa mudaacaf laasima maa lam yadkur fiihi almumahala wala اlmihaal facala muctalu lfaa bilyaa haye waxuu uga tegey lixdaa alaaث saddex midkood imaa liqilatiha fi kalaami اlcarab wa imaa lidayqi الnadmi wa imaa lidalaalati اliin calى اliin saddexdii mid uga tegey haye maa dakara fiihi اlmumahala walam yadkur fiihi اlmihaalna waa imise waa labo facala muctalfaa bilwaaw facala muctalcayn bilyaa maa dakara fiihi اlmihaala walam yadkur اlmumahalna facala muctalulaam bilyaa halkaas maxaan uga gudubnay min xayثu اlmumahalu wاlmihaal waxaa kaloo beydkan looga hadlaa min xayثu الصaxiixu wاlmuctalu dawaacida afartaa ee kasrada u yeerta meeshaan marka la joogo kitaabku ma orod ma ogola meeshaan waa meesha aasaaska laga dhigo orod yeeli ma tartiib loo kabaystuu rabaa la fahmuu rabaa ma la fahmo waaye marka min xayثu صaxiixu wاlmuctal laba le loo qaybina صaxiixi muctal wax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 laba daa'iyaba kugu jirta mogta fadiina waa wow laamtiina waa ye oo waqa asluhu waqaya marka waxaad tidhahdaa mudaariciisa yaqi yaqiidhe waa waa xifdiyey waa mudaariciis maxaa leedahay yaci haye lafiifkii mafruuqaha waa kaasa lafiif maqruuna waa kugu jiraa nawaa wuu niyaystay yanwi yafcilu ku keen miaalkii waa kugu jira ajwafkiina waa kugu jira naaqiskiina waa kugu jira lafiif mafruuqa waa kugu jira maqruuna waa kugu jira ficilkana muctalkiisu shan tuba aha soo maha asmaada laba dheeraada leh ah, shantaas wey ficilka siisaba muctalkiisu dheh raggii akhristay waxa weeyaan tasriif ulcis ayagoo og yihiin asmaada laba kalay qabtaa shantan aan ahayn oo waxay ahaayeen maa faa'uhu wa caynuhu xarfay cila sida weylun iyo yowmun iyo muctalulkulli waxa la yidhaha dhammaan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 taas ma lala socon karaa beydka keliya inta laqbeeyan sharxiisa akhrina fiiri waayo waadin daa'imi kasran kasra u daa'imi licayni mudaaricin mudaaric cayntiis mudaaricaasoo yelii la xiriira facala maxaa loola jeedaa mudaaric facala la xiriira waxaa loola jeedaa adee markaa mudaarica keenayda maadiyaad ka keeni mogta waxaa leedahay maalan wacada yacidu asluu yowcidu marka yacidudan yuu la xidhiiraho ka horeeya wacadda marka mudaarica facala la xidhiira saasaa loola jeeda maadiguu la xidhiira facalahaasoo dal waa wow saaxiib ah awil yaa iya u saaxiib ah faacan makaana faa'in meesha fa'da facala oo wow uga jiran ama ya oo aan nidhi wacada wajaba wahaba iyo yasara yanaca zarcu yatama diflu yafaca lgulaamu awilya ama facala ya u saaxiib ah caynan makaana cayn oo aan nidhi baaca maala kaala oon leenahay yamiilu yakiilu yabiicu asalkiina waa la wada yaqaan alxamdu lilah owdan ta qaadato soo qadaro ow dalya iya u saaxiib ah makaana laaman ama facala meesha laamta ya uga jiran wadaalika tusaalihii ka ataa oo kale weeya ataa yaati ramaa yarmi almudaacafu mudaacafna kadaa sidoo kale weeye laaziman xaala uu yahay laazim laazimna waa sheegna maa laa yatacaddaa ilaa mafcuulin wayaقacu min jamiici اlacdaa walaa yatasilu bihi damiiru nasb wadaalika tusaalihii mudaacaf laazimana kaxanna waa ololey oo waa qayliye weeye dalaa waladu dabihi deeradii caruurkeedii yaraa cinda faqdi ummihi ayuu ooyey wey oo qaylisha wuxuu ku yidhi badrudiin warkii jamaaluddiin halkaasaan uga gudubna badrudiina wuxuu ku yidhi waa wiilkiisiiye asagu hal xaraf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 yaqwa xaraka hayra fatx waxamaa waa ilaali yaxmi waa ilaalina asluhu yaxmiyu wa ama almudaacaf mudaacafka qof aan hurdayn oo soo jeedaan rabaa oo tasriifu ila socday hmm. aan rabaa wa ama almudaacafu mudaaca mudaacafka allaazimu oo laazimkaa ah. fanaxwu xana waa ololay yaxinu xana asluhu xanana ah, labada numid horeda xarakadii laga qaaday markaasaa ah, lidalab اidqaam kadib xan ay noqotay qaacidadiiyaa ku quntay yaxinu asluhu yaxninu calaa wasni yafcilu marka labada nun midda horeda xarakadii laga naqli xaada xaggeeda loo naqliyey markaasaa kadib qaacidadii gashay ida jtama xarfan mutajaanisaan waana waana waa haaray ama waa taahay uu yidhi waana waa haaray waa taahay yainu ana asluhu anana yainu asluhu yaninu amarkii maxaa leeda inna haye waxaa la rabaa